bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إda أxab الrajul أkhaahu falyuclimhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa axaba الrajulu qofku hadduu jeclaado akhaahu walaalkiis falyuclimhu ha ogeysiiyo inuu jecel yahay si meeshaa ay uga timaado markaasi isu soo dhowaasho iyo ulfa iyo maxaba si ay uga timaado marka waa baraarujin laysku baraarujinayo isku boorin laysku boorinayo isjacaylka iyo iyo isu soo dun in laysku soo dunnaado qala xadaثna msdd whuwa bnu msrhd qala xadaثna yaحya bnu saciid wahuwa الqطاn can hawri qala xadaثnii xabib bnu cubayd can ilmiqdaami bni macdi kariba wa kana qad adrakahu wuu soo gaarayna ayb macnaha xabiib bnu cubayd wuu soo gaaray miqdaam qaala qaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi idaa axaba axadukum midkiin haddii uu jeclaado akhaahu walaalkii falyuclimhu ha ogeysiiyo anahu axabahu inuu isagu jecel yahay ha ogeysiiyo xadiidka abu daawuud baa wariyey waana saxiix tarjamadii xadiidkana waa ismudaabaqeynayaan qaala xadaanaa yaxya bnu bishrin wahuwa albalkiyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan wahuwa thawriyu can rabaaxin wahuwa rabaaxu bnu abi macruuf saduuqun lahu whaam can abi cubayd اllaahi can abi cubayd اllaahi cubaydullaahigaas waa sulaym almaki saduq rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad waabu dawuud fi الnaasikh wالnasaa-iyu meeshan marka an can abi cubayd illaahi rabax wuxuu ka warinaa sulaymkaas abu cubayd illaah mizi wuxuu sheegay sulaym almaki markuu ka hadlayey dadka isaga wax ka wariyo wuxuu ku daray rabaax ibnu abi macruuf ayuu ku daray rabaaxa laftiisa markuu u tarjamayeyna dadka uu ka wariyo wuxuu sheegay abi cubaydillaahi waa ku daray bakh ayuuna ramsi uga dhigay yacnii riwaayadiisa abi cubaydillaahi bukhaari fi ladabi adabi lmufrad ay ku sugan tahay isagoo marka ka wado mujaahidna dadka uu ka wariyo waa ku jiraa dabcan meeshaa marka eh, waxaa jiro asheekh alalbani raximah اllah silsila alaxaadiid asaxiixa wuxuu yidhi wafii nuskatina min aladab nuskadeenna adabulmufradka waxaa ku taal buu yidhi rabaaxun can abi cubayd can abi cubayd illaahi ayaa ku taal buu yidhi kamaa ra wahuwa tasxiifun buu yidhi waa tasxiif laa ashuku fiihi aanan ku shakisnayn faina rabaaxan haadaa rabaaxan yarwi can mujaahid mujaahid waa ka wariyaa buu yidhi ayb mubaasharatan toos bilaa waasitatin wa canhu isagana sufyaan athawriyu baa ka wariyo fayaxtamilu marka waxaa suuragala ah, buu yidhi an yakuuna waxaa laga yaabaa marka an yakuuna xarfu can xarafka can oo can rabaax can abi cubaydillaahidaas xarafkaas can bayna rabaax wa abi cubaydillaahi ku jiro ziyaadatan inuu yahay baa laga yaabaa min qalami bacdi nusaakh dadka wax qoraayeen nusaakhda qalinkooda ziyaado ku dhacday inay tacanta aynan jirin macnaa wuxuu rabaa inuu yidhaha can rabaaxin abi cubaydillaahi ee rabaaxaas abu cubaydillaahi waa isla asaga un can mujaahid marka rabaaxa toos mujaahid uga warinayo cantana waa waxuu leeyahay waa tasxiif e, cantana marka yacni iyadaas marka ziyaada inay meesha ku tahay fayakuunu اlaslu asalku wuxuu noqonayaa marka rabaax abi cubayd illaah ayb faidaa saxa haadaa hadday sidaan ansaxdo fayakuunu abuu cubaydillaahi kunyata rabaax abuu cubayd marka rabaax kunyadiisay noqonaysaa buu yidhi hada oo kan ah wahiya faa'idatun casiizatun buu yidhi waa faa'ido aada casiiz u ah xaysu lam aqif calaa kunyatihi haakada rabaaxan oo abu cubaydillaahi kunyo looga dhigay ma arkin buu leeyahay marka rabaaxibu abu cubaydillaahi kunyadiisa wuxuu uga dhigaa riwaayadan buu rabaa marka inuu ku saxo waxaas oo dhanna marka waxa tasxiifkaas marka uu sheekhu tilmaamayo ma jiro waana sax rabax can abi cubaydillaahi saxiixa lianna alxaafid almizi rabaaxan wuxuu ku sheegay dadka uu ka wariyo abuu cubaydillaahiyaa ka mid a ee sulaym almakiina kunyadiisa abuu cubaydillaahi isaguna ardadiisa rabaaxa ka mida weliba bakh ayuuna ramsi uga dhigaa rabaax oo abi cubaydillaahi ka warinayo riwaayadaas bukhaari fi ladabi lmufrad ay ku sugan tahay ayuu yidhi marka waa hiya hiya middaan hadda aan hayno marka wahmi ma aha wax qaladana kuma jiro rabaaxa laftiisana sheekhu abu cubaydillaahi kunyadiisu inay tahay xataa ma hubo isaga oo wuxuuba leeyahay ma aanan arkin abu cubaydillaahi isagoo la dhahaya ma aanan arkin sidaasuu yidhi marka tasxiifku waa sida isaga u maleeyey ama uu markaa is yidhi laakiin cantaani waa saxiix wax ka qaldanna ma laha rabaax can abi cubaydillaahi rabaaxuna waa rabaaxu bnu abi macruuf abi cubaydillaahigana waa sulaym almaki wahuwa saduuqun rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad haddii marka rabaaxan oo mujaahid toos uga warinaa ou jiro isagoo abi cubaydillaahi ka warinaayana waa jiraa tasxiifkuna wax oo maahan lagu keeni kara markaa yacni tasxiifku ixtimaal iyo keliya mala ruwaadda ama nusaakhda lama tawhiimin karo ilaa wax cad unbaa lagu tawhiimin karaa sida muuqatana hadda wax cad meeshaan ma yaallan ayb marka meeshaa silsila axaadiida saxiixa afar boqol sideed iyo toban waaye waxaa tasxiifa kuma jiro waana sidan riwaayada saxay ku tahay rabaax can abi cubaydillaah qofkii marka isagoo aan badanaa aan inuu dadaalo ama wax ka shaqaysiiyo aan rabin ama inuu wax tatabuc iyo sameeyo cilmi kororsado aan rabin meeshii asaga sheekh ilalbani yidhi bay ugu joogaysaa waxaanoo dhanna ma arkayan wuxuu u arki laayahayna waxay tahay ma raba inuu dadaal iyo baabkiisba gala nacam ayib kaana marka waxyaabaha uu sheekha ku dadaalayo uu keenayo marka kulli inay wada sax yihiin mararka qaarna saxay noqonayaan mararka qaarna eh, waxbaa sida u maleeyay aan noqonaynin culimmadoo dhanna saas waaye ka saa'ir alculamaa qof aan wahmi ama qalad aan lagu haynin ma jiro culimada kuma jiran ayb qofka ardaygaa laakiin waxaa fiican nuqdo kasto ee uu ka salgaari karo inuu ka salgaaran saasaa cilmigana ugu furmaa bal sheekh ilalbani isagaa noocaas ahayban ayb hal warqad oo kitaab ka dhacdaybu wuxuu baarayay muddo dheer baarayay masalaa meel uu ku loogu sheegay ku arkay naqligeedii buu raadiyey waxay ku kaliftay mas'aladii marka warqaddii baa jeexnayd ay kitaabka uga jirtay markaasu wuxuu is yidhi armaa warqaddii intay jeexantay warqad kale oo kitaab kale leeyahay amaa lagu tolay markaasuu maktabadii oo dhan daalacday maktabad daahiriya dhammaanteeda u daalacday fahrasoonu u sameeyey intaas uu daalacanayana faa-iidadii ou helaba meeluu ku qorayay faa-iido kastaa meel buu ku dhigayay warqaddii ma helin laakiin muxuu helay wax ka fara badan wax ka fara badan buu helay isagaa maktaba daahiriya u sameeyey makhduudaadkeeda fahraska isagaa u sameeyey dadkii meeshaas joogo uga aqoon badnaay kutubteeda iyo siday kale yihiin fii aakhiri xayaatihi intuusan dhimanin saddex bilood ka hor ayaa warqadii la helay intuusan dhimanin saddex bil ka hor yaa warqadii lehel adiga marka muhiim maaha mas'alada aada raadinaysaa inaa hesho iyadoo dul istaagto qasab maaha xataa haddaadan helin intaad u socoto meeqo faa'iida helayn laakiin haddaad maskaxdaada qufusho oo aada qof u qufushid weligaa qof a u qufushid waxba adigana ma faa'iidaysa halkaas ninkaas nus inta ninkaas un sheegay unbaa cilmigaaguna u ahaanayaa wax ka badan ma arkeysid marka ardaydu yaan la idin gelinin baab ah yacni hebel u tacasuba iyo hebel yeela iyo hebel magafo iyo hebel maxaa loo sheegi waayey iyo waxba yaysan idin dhibin qofku inuu wax bartaa muhiima ayb ah. can rabaaxin can abi cubayd illaahi can mujaahidin qaal laqiyanii rajulu nin ayaa ila kulmay min asxaabi nabiy sal l slam nabiga asxaabtiisa ka mid ah fa faakada bimankibay bimankibii garabkayguu qabtay min waraa'ihi xagga dambeu ka qabtay ka soo qabtay qaala wuxuu yidhi amaa inii uxibuka aniga waan ku jecelahay qaala axabaka allahu aladii axbabtanii lahu markaa wuxuu yidhi allah ku jeclaado allihii aada darti igu jeclaatay faqaala wuxuu yidhi lowlaa ana rasuula اllahi sal l l slama qaal haddii lala yahay nebigu inuu yidhi idaa axaba arajulu rajula ninku hadduu nin jeclaado falyukhbirhu ha u sheego annahu axabahu inuu jecel yahay maa haddaan xadiidkaa hadduunan jiri lahayn maa akhbartuka kuuma sheegeen aniga qaala huma akhada yacridu calaya alkhudbata wuxuu gudagalay markaa yacridu calaya inuu markaa yacni iisoo bandhigayo alkhidbata khidba qaala amaa ina cindanaa jaa markaa khidba ha waa hoos dhigan tahay doonis yacni guur doonistiis inuu iisoo bandhigayo qaala wuxuu yidhi amaa ina cindanaa agteenna jaariyatan ayaa ah jaariyo gabar baa joogto amaa inahaa cawraa hal ilbay la-dahay iyadu ayb amaa inahaa iyadu cawraa u weeyaan ayb maxalushaahidka marka intaa wuxuu ka rabaa nin asxaabta ka mida ayaa sidan yidhi nebiga xadiidku ka maqlay buu sheegay idaa axaba rajulu rajula falyuqbirhu anahu axabahu qala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salma qala xadaanaa mubaarak wahuwa bnu fadala qala xadaanaa haabitu wahuwa lbunaaniyu can anasi qaal qala nabiyu sal l slam maa taxaaba rajulaani laba nin isma jeclaadaan taxaabaa arajulaani buu yidhi lugatu akaluuni lbaraagiis waay soo aliftii buu geliyey taxaabaa arajulaani buu yidhi maa taxaaba arajulaani waay asalka ayb laba nin isma jeclaadaan ilaa kaana afdaluhumaa ka ugu fadli badan ashaddahumaa ayuu ahaanayaa kan ugu daran xubban xagga jacaylka lisaaxibihi uu jecel yahay laba qof yacnii isma jeclaadaan ilaa labadooda waxaa fadli badan kan jacayl badan aadka u jecel saaxiibkiisaas kale ayib xadiidkan marka waa xadiid saxiixa isagana isnaadkiisu uu saxiix yahay macnihii oo u tarjameynad waa ku jiraa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa axaba rajulan nin hadduu jeclaado falaa yumaarihi yownan la murmin walaa yas'al canhu yownanna xaggiisa ka su'aalin aalin yacni haddaad nin jeclaato ilaahay dartii u jeclaato hala murmin leanna muranka dadku waa isku necbaadaan waa isnacbayseynayaa muranka dadka walaa yas'al canhu akhbaaraadkiisa iyana hasu su-aalin waa intaasoo nin cadow ku ah intaad ku dhacdo intaad su-aashid uu ku yiraahdo ninkaas waa khariban yahay jacaylkii baa meeshii ku baaba-aya hadduu baaba-ana wax badan baa kaa baaba-aya adiga marka haddii adiga wax su-aal keenayaba aanay jirin ha baarbaarin iska daan daahirkiisaas iyo fiicnaantaas aada ku taqaano ku wado ayb haddii labadaas la sameeyo maanic bay u noqonayaan almaxabatu fi اllah ayb qala xadaثana cabdullahi bnu salix wahuwa almacruufu bikatib اleyl qala xadaثanii mucaawiyatu wahuwa mucaawiyat bnu salix huwa saduq lahu wawham ana aba zahiriya abu zahiriya xudayr bnu kurayb ayaa la yidhaahdaa anahu xadatahu can jubayr bni nufayri can mucaadi bni jabalin anahu qaal mucaad wuxuu yihi idaa axbabta akhan walaal haddaad jeclaato falaa tumaarihi hala doodin hala murmin muranka iyo dooda dadku waa ku kala tagaan waa isku nacaan marka haddaad qof jeclaato muran hala murmin iska daa walaa tus walaa tush walaa hala shartamin walaa tushaarih hala shartamin manaa hala shartamin macnuhu waxay tahay yani shar ha kula loolamin oo intaad ah, wax shar a ah, ha iskula kicinina oo adiga ha kula kicin ninkaa hala shartamin walaa tas'al canhu hana su-aalin akhbaaraadkiisa iyo xaalkiisa iyo walaa tas'al canhu gayrahu gayrkiis ha su-aalin oo ha dhihin war ninkii hebel ah bal ka waran yani ayaantan xaalkiisu muxuu yahay sidee ahaa muxuu yahay maxaa waxyaabahaasaa dhihin ha su-aalinba iska dhaaf su-aalin marka haddaad eh, facasaa waxaa laga yaabaa an tuwaafiya lahu inaad <coughs> inaad u gaartid isaga caduwan cadow inaad la kulanto oo isaga nin cadow ku ah facasaa an tuwaafiya inaad gaarto caduwan cadow lahu isaga usugnaaday uu leeyahay fayukhbiraka markaa uu kuu sheego bimaa laysa fiihi ninkaa waxaan ku sugnayn uu kuu sheego ayb fayufaraqa baynaka wa baynahu markaa la idin kala geeyo adiga iyo ninkaas ayb xadiidkan marka mowquuf ahaan waa u saxiix oo mucaad baa laga wariyey amaa marfuuc ahaan alxaafid alcuqayli fi ducafaa ayuu kusoo saaray min ariiqi gaalib bni lwasiir can ibni wahbin can mucaawiya isagoo marfuuc ah markaasuu wuxuu yidhi alcuqayli alxaafid alcuqayli gaalibun xadiiثuhu munkar ninka rafciyey oo xadiidkii marfuuc ka dhigay axaadiidtiisu marka nakara ku jirto xadiidkiisu waa munkar buu yihi ayb alcuqayli fi ducafaa ayuu sidaa ku yidhi marka marfuuc ahaan waa u daciif laakiin mowquuf ahaan waa u saxiix oo min kalaami mucaadi ibni jabal waana xigmad aad u qiimo badan oo kasoo baxday qof aad yacni aqoon u leh oo yacni tajaarib fara badanna leh ayb marka wuxuu leeyahay qofka aada jeceshahay hala doodin dooda dadku waa kala waa ku kala niyad jabayaan waa isku waa iskugu xumaanayaan walaa tushaarih sharna ha kula tartamin hala shartamin walaa tas'al canhu dadna ha ka su-aalin xaggiisa isaga badanaa maxaa yeelay dadkan hadaad ninkii dad ka su-aashid waxaa laga yaabaa casaa nin cadow ku aba ah inaad gacanta u gasho war ninkii hebel ahaa ka waran waa tuug oo waa sidaas waa bidci waa intay ka dhacday waxbuu daldalayaa wax kalena kama keenayaan xaasidnimaa ka keenayso iyo nacayb cadaawad iyo xasad ninkaas oo u qaba bis waxa kale uu sheegayo dhanna ma jiraan fa casaa an tuwaafiya lahu caduwan fayukhbiraka bimaa laysa fiihi waxaan ninkaa ku sugnayn buu kaaga warramayaa niyadii waxbaa gelaya niyadaadii markay waxgalaanna waa kala tegaysaan aad waxa ugu badan waay hadda saaxadan weliba dadka caamadaa ma haysatee waxaad moodaa dadka diinka ku tacalluqo ama ardayda ah ama dadka wax akriyo ama wax ku badan inay noqotay hadda ayb qofku waxaa weeyaan ardaygii wuxuu rabaa qof kasto inuu dadka ka su-aalo hebel ka waran hebel maxaa laga yidhi kaas kalena maxaa laga yidhi maanta dhan qof baa lasoo qaada halkaana lasoo dhiga ayaan marka halkaan markii lasoo dhigana xoogaa dhowr ayaamood kabacdina saaxadii waxaa laleeyahay ninkaas waa ka baxay hebel saaxadii waa laga saaray kuma jiro haddana ka wax laga akrisanaya haddana su-aalo ka ee imaanaysaa isagii haddana waa laga bixinaya yaa wax laga akhrisanaa marka waa shar cilmiga iyo aafo cilmiga ku timid waay qofkii laga akrisa lahay haddaad baarbaarto axwaashiisa nin uun cadow ku aweyn maysid waa mushkilo jirta alimaamu nawowi kitaabka majmuuca wuxuu ku yidhaahdaa dalabul waxaa ka mid a ninka ardayga markuu xalqada soo aadayo bacdi salaf waxaa laga wariyey buu yidhi markay xalqada usoo socdaan inay sadaqa iyo inta wax la baxaan oo alle u dhowaadaan bay dhihi jireen allaahuma astur cuyuuba mucallimii canii ilaahu ninka wax ii akrinayo macallinka iyaa ceebtiisa iga qarihay tusinba leanna haddaa aragta kama faa'iideysanaysid marka mid jirtay iyagu leeyihiin ilaahu hay tusin mid aan jirin oo been un ku dhisan bis marka qofku waxa uu sheegayo eh, ninku marka uu qof kale dhahayo waxaasuu ku dhacay iyo bidcuu ku dhacay kufribuu ku dhacay fisqibuu ku dhacay waxaasuu sameeyaa maahan in la yska rumaysto maaha in qofku iska rumaysto wax ay galaan inuu baarbaaro arrimahaas isku dayana ma fiicno haddaad marka u aragto waxaas inay faa-iido kuu leeyihiin meeshaas faa'iido iyo khasaaro qofku waa kala garan karaa caqli baa ilaahay siiyey wado waxaan aragnay dad badanoo sidaas oo kale uun dad intay dad ka su-aaleen xumaan iyo marka cadowtooyo wax ku dhisan darteed wax loogu sheegay lagu kala geeyey labadii qof kii faa'iidaysa jirayna marka inuu faa'iidadii waxba uusan hayn maqaayaduhu iska taagan yahay waxna ma akrisanaya midkan dhahayana ma dhahaayo war adiga haddaad waxhaysa adiga wax faa-iiday ha lagu arkeen faaqidu shay laa yucdiih ninaan waxba haysanin oo adiga waxba ku dhaamin yuusan kulu goynin marka ayb qala xadaana almuqri wahuwa cabdullahi bnu yaziid almuqri qala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa cabduraxmaan bnu ziyaad bni ancum alifriqiyu wahuwa daciifu can cabdillaahi bni yaziid can cabdillaahi bni camrin can الnabiy sal ll ly slama qaal man axaba akhan lilaahi qofkii jecel walaal ilaahay walaal jeclaado ilaahay dartii u jeclaado man axaba qofkii jeclaada dhe akhan lilaahi walaal ilaahay dartii walaal ugu ah waa mu'min macnaha inama almu'minuuna ikhwatu fillaahi ilaahay dartiina u jeclaado marka hore isagu waa walaal lilaahiba walaal u yahay waa mu'min fillaahina ilaahay dartiisaa ku jeclaanaysa adiga qaala inii uxibuka lilaahi qaala yidhaahdo inii uxibuka anigu waan ku jecelahay lilaahi ilaahi dartii baan kuu jecelahay fadakhalaa jamiican aljannata dhammaantood ay jannada galaan fadakhalaa ay galaan jamiican dhammaantood aljannata ay fi ljannati ayb kaana aladii axaba fi llaahi midkii ilaahay dartii u jeclaaday wuxuu ahaanayaa arfaca mid sarrayn badan darajatan xagga derajada mid ku sarrayn badan lixubbihi dartiis jacaylkiisa dartiis cala aladii kii kaga sarrayn badan axabahu lahu isaga uu jeclaaday yacnii ka jacaylka markii hore muujiyey oo bilaabay oo sheegay kaasaa marka darajo sarreeyo midkan kale ka darajo sarreeyo ayb xadiidkanna markaa sanadkiisa dacfi baa ku jiro cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibni ancum alifriqiy ayaa ku jiro sanadka xadiidka ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alcaqlu fi lqalbi alcaqlu caqligu fi lqalbi buu ku jiraa qalbiga mas'alo marka warkeedu aada u badan yahay waay masalada halkan uu baabeynayo uu leeyahay caqliga qofka xaggee ku jiraan hal huwa fi lqalbi miyuu ku jiraa mise madaxuu ku jiraa fi ra'si mutakalimiinta waxay aad u yidhaahdaan alcaqlu fi ra'si caqligu maskaxdu wuxuu ku jiraa madaxa in badan oo ahlucilmigaana waxay yidhaahdaan caqligu qalbiguu ku jiraa qalbiguna halkan waa waa wadnaha qalbigu xabadkuu ku jiraa iyaga marka waxay soo qaadanayaan nusuus qur'aanka afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha soma quluubun yacqiluuna biha ayb nusuustaas iyo kale ay soo qaataan marka eh, sidaasayna u badan yihiin culimada marka maskaxdan laakiin in iyadu dareenka iyo uu ku jiro war ma leh dareenku dabcan de maskaxda waa u asal waa ku jiraa dareenku caqliga iyo laakiin waxweeleynta iyo shaygii markaas yacni qofku inuu markaa intifaac u yeesho iyo qalbigay ku jiraan kuwaas ayb qala xadahanaa saciid bnu abi maryam qala akhbaranaa moxamed bnu muslim wahuwa طaa'ifiyu meelo badanna de qur-aanku waa ka sheegay walaqad dara'naa ljahannama kahiira min aljini walinsi lahm quluub laa yafqahuuna biha qala xadaثna سacيid بن abi maryam qala akbarana mحamed بnu muslim wahuwa الطaaئifiyu qala akbaranii cmr bnu dinar can ibni shihaabi can ciyaad bni khaliifata wahuwa maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad can caliyi radia allahu canhu anahu samicahu bisifiin buu uga maqlay sifiin yaquulu isagoo dhahayo ina alcaqla garashadu fi lqalbi bay ku sugan tahay wاlraxmata naxariistuna fi lkabidi beerkay ku sugan tahay waalra'fata turidda iyo dhimrintana fi fitixaali beeryaraday ku sugan tahay waannafasa neefsashadana fi ri'ati sanbabado sidaasuu yidhi cali radia allahu canhu ayb marka xadiidka isnaadka xadiidkanina waa xasan oo cali uu sidaan dhahaya qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alkibru kibirkii marka wax xifdinta iyo waxyaabahaas iyo maskaxdu shaqo waa ku leedahay shaki male laakiin haddana markaa tawfiiqda uu qofku wax ku garto iyo waxaas oo dhan wax qalbiga ugu jirayay yay noqonayaan baabu lkibri kibirkiiba u baab yahay caddayntiisa kibirkana isagaa sheegi doono waxa laga wado qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaadu bnu zaydin wahuwa xamaad bnu zayd bni dirham an an saqcab can isaqcab bni zuhayr wahuwa alasdiyu hiqatun can zayd bni aslam qaala qaaladan marka waxaa le waa xamaad qaala wuxuu yidhi xamaad laa aclamuhu ma ogi ilaa can cataa ibni yasaar inuu cataa ka warinaya maahe wax kale ma ogi xamaad <coughs> baa wuxuu dhahayaa laa aclamuhu ma ogi ilaa can caaa ibni yasaar inuu ka warinayo zayd ibnu aslam maahane wax kale ma ogi sidaasuu leeyahay xoogaa marka waxaad moodaa inuu ku jiro shaki shakigaas laakiin xadiidka waxba uma dhibaayo riwaaye imaam axmed wariyey iyo musnadka ku sugan ayaa jirto oo uu leeyahay an oo xamaad ibnu zayd keyrkiis uu warinayo wax shakiyana aynan ku jirin ayb midaasa marka tan marka shakigaa waxba ma dhibayo can caطaaءi bni yasaari can cabdillaahi bni camrin qaala kunaa juluusan cinda rasuuli اllahi sal ly slam nabiga agtiisaan fadhinay fajaءa rajulu nin baa yimid min ahli اlbaadiyati dadka baadiyaha ka yimid ah calayhi jubbatu siijaanin calayhi korkiisa waxaa ahayd jubbatu siijaanin jubbad laga sameeyey saaj ayb jubbad laga sameeyey saaj ayb ibn اlahiir wuxuu leeyahay taxta maadati sayaja asiijaanu jamcu saajin weeyaan wahuwa daylasaanu alakhdar waa maro cagaaran waay go- weyn oo cagaaran waay daylasaan alakhdar ayb marka maro cagaaran waay marka bacdi riwaayaat marka waxay ku dareen riwaayay ku daraysaa masruuratan bidiibaaj maro cagaaran buu wata go- cagaaran oo lagu galuus loogaga dhigay ama darfe galuusyadeeda lagu sameeyey meeshay kaga yaalaan diibaaj xariir lagu sameeyey marka maradu xariir iyo wax kale isugu jirta xataa qaama calaa ra'si nabiy sal ll slam ilaa nabiga madaxiisa uu soo istaagay faqaala wuxuu yidhi ina saaxibakum saaxiibkiina qad wadaca de rasuulku markaa ku jeeda qad wadaca waa dulleeyey kula faarisin nin kasta oo fardafuul oo geesi ah hoos buu u dhigay ow qaala ama wuxuu yidhi yuriidu wuxuu rabaa an yadaca kulla faarisin nin walboo geesiya inuu madaxa ka jebiyo hoos u dhigo wayarfaca kula raacin mid kasta oo ari raac ahna inuu kor yeelo yani dabcan marka fariski eed sida muuqato wuxuu ka wadaa nimankii ilbaxda ahayo eh, ruum iyo furuskii awel iyagu markaa dadka ka sarreeyo ilbaxda ahaa nimankaasuu marka hoos madaxooda u dhiga ee dadkii iska arin raacyada ahaana waa soo kicina carabtii iyo waxyaabaa inuu ujeedaa laga yaaba fa akhada nabiyu sal ll ly slam nabiga waxau qabtay bimajaamici jubbatihi jubbadiisa meeshay iskaga timaado yani annaga meeshaan ka dhahno waa kuleetigu u qabtay ayb faqaala wuxuu yidhi alaa araa calayka miyaanan kugu arkaynin korkaaga libaasa man laa yacqil qof aan waxba garanaynin dharkiisaan kugu arkaa xariirta waay marka e, nin kastoo ilaahay caasiyana waxba ma garanayo libaasa man laa yacqil qof aan waxba garanaynin dharkiisa sow kugu arki maayo aniga miyaanan kugu arkaynin uma qaala wuxuu yidhi ina nabiy allahi nuuxan nabiyullaahi nuux sal ll l slam lamaa xadarathu lwafaatu geerida markay ku timid qaala libnihi wiilkiisiiba wuxuu ku yidhi innii qaasun calayka anu waxaan ahay mid kuu qisaynayo innii qaasin calayka mid kuu qisaynayaan ahay alwasiyata dardaaran baan kuu qisaynaya waa kuu dardaarmaya meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka inuu marka uu adduunyada ka baxayo iyo kale iyo inuu dardaaran sii reebo fiican aamuruka waxaan ku amrayaa bitnatayni laba arrin waanhaaka can itnatayni laba arrinna waa kaa reebayaa aamuruka bilaa ilaaha ila allah ayaan ku farayaa waa towxiidkii fa ina samaawaati sabca toddobada samo waalaradiina sabca toddobada dhul low wudicna haddii la dhigo fii kifatin gees miisaanka kafadiisa wa wudicat laa ilaaha ila allahuna fii kifatin geesta kale la dhigo la rajaxat bihinna waa la raajax noqon lahayd oo laa ilaha illa allahuda ayaa ka cuslaanayso waxa kaloo dhinaca kale la dhigay samaawaad iyo dhul iyo wax walba laa ilaha illa allahuda ka culus ayb leanna magaca allah yaalla meeshaas laa ilaha illa allahu marka waa inay wax weyn tahay marka qofkuna marka inuu sidaa uhaystaa la rabaa oo ay la weynaato waa shicaar waa lagu islaamaa jannadaa lagu galaa naartaa looga koraa oo loogaga badbaadaa alkhuluud fi nnaar shay yar maaha ma qofku marka inuu yaraysto ma aha walow ana samaawaati sabca toddobada eh, cir walaradiina sabca toddobada dhul kunna ay ahaadaan xalaqatan xalqad mubhamatan xiran mubhamatan bimacnaa yacni muqlaqatan waay xalqad xiran laqasamathunna waxaa jebin lahayd laa ilaaha ila allah haddii xalqad xiran ay tahay dhulka iyo cirka laga dhiga xalqad xiran laa ilaha ila allahuna la dul saaro waa kala jebinayn alqasmu waa kasru shayi maca alibaanati shayga in la jebiyo lana laba laga kala dhigo lakala lakala sooco wabilfaa-i haddii la yidhaahdo alfasmu iyadana waxay tahay waa la kala jebiyey laakiin waa ishaystaa meelo iska haystaa ibnulatiir sidaasuu yidhi alqasmu walfasmu ayb alqasmu waxaa weeyaan kasrun maca ibaanatin walfasmu kasrun biduuni ibaanatin ayb wa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi fa inahaa salaatu kuli shayin shay kasta tasbiixdiisa iyo salaadiisa in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay kasta marka salaadiisu waa subxaan allahi wabixamdihi waa inay aada u qiimo badan tahay marka subxaan allahi wabixamdihidaa marka weliba adkaarta subaxdiina waa ku jirtaa midda galabtiina waa ku jirtaa ugu yaraan qofka marka inuu boqolna subaxdii ka akriyo boqolna casirka kadib ama qoraxdu intaynan dhicin inuu ka akriyaa aada u fiican dunuubtana waa lagu dhaafaa hadday badda la eg tahay xunbadeeda dunuubtaada meeqay qaadanay subxaan allahi wabixamdihi waqti gaaban bay qaadanay qofka marka ar daalibu cilmigaana inuu adkaartan subaxdii iyo midda galabkii iyo laasimo adkaartu qofka waa lagu ilaaliyaa allah ku ilaalinayo ku dhowrayo wadiifa qofka waxaa ardayga inuu gaar ahaan weliba wadiifo inuu leeyahay qeyb qur-aano ou akriyo maalin walbo adkaarta uu akriyo subaxda iyo galabkii salaadaha uu ilaaliyo ama rawaatibta ee kuwa faradka iyo rawaatibtaba ee habeenkii inuu wax leeyahay sidaas oo kale waxyaabahaasoo dhan qofku marka uu ka warqabo qof kafle ay haysa ma noqonayo haddii laakiin waxaasoo dhan uunan haynin keliya un kitaabka yimaado iska dhegeysto iska baxo yimaado dhegeysto iska tago wixiina camalfal aynan yeelanin aaday khatar u tahay waxyaabaha keenaya waayo qofka isagoo haddana wax yaqaano inuu iska fududaysto dunuubta leanna rabbi maba ku xirnaba qofkan waa inuu marka leeyahay wax uu rabbigii ugu xirnaado oo wadaa'if ah wadaaiftaas iftaas waxay yidhaahdaan camalu lyawmi walleyla maalinta iyo habeen walbo qofku wax go-an inuu samaysto ma wada gaari kartid laakiin qeyb aadan ka tegaynin samayn kartidna inaad ku dadaashid wa bihaa yurzaqu kullu shayin iyadaana lagu arsuqaa shay kasto waxaa laga qaadanaya marka adkaarta inay risqi soo jiido marka hadduu adkaarta alla badiyo risqiga waa u imaanaa risqiga adkaarta way soo jiidaa maaha risqiga uun keliya in lagu raadiyo xabad ama ama uun xar xariifnimo xariifnimo iyo xabad keliya in risqiga lagu raadiyo maaha haddii aad xariifnimadana ka tagto xabaddanna aada iska daysid risqii alla waa heli ood ilaahay xusto ayb xabad markaan leeyahay marka si daran loo wato wn dabcan ayb ilaa nebiguba wuxuu yidhi wajucila risqii taxta dili rumxii hamidii nebigoo kale waa risqiga ugu fiican saas anu taa ka hadli maayo wabihaa yurzaqu kullu shayin baa lagu arsuqaa waanhaaka waxaan kaa reebaya cani shirki shirkigaan kaa reebaya walkibri iyo kibirka ayib kibirku marka waa xaqa oo la dafiro la diido ee dadkana dadkana laga santaago oo la yaso badaru lxaqi waqamdu nnaas ayb markaa shirkigan kaaga aan kaa reebaya iyo kibirka faqultu waxaan idhi ow amase qiila waxaa la yihi yaa rasuula allah hada shirku shirkigii garanay qad carafnaahu waan garanay fama lkibru kibirku waa maxay huwa an yakuuna liaxadina midkaan inuu leeyahay miyaa xullatun laba maroo isku joog ah yalbasuhaa uu labisanaya miyaah qaala laa maya qaala fahuwa an yakuuna liaxadinaa naclaani xasanataani laba kabood oo wanaagsan inuu qofku leeyahay qurux badan miyaah lahumaa shiraakaani suun leh laba suun xasanaani wanaagsan qaala laa buu yidhi maya qaala fahuwa an yakuuna liaxadina midkaan inuu leeyahay miyaa daabatun daabad yarkabuhaa uu gaadiid ka dhigto fuulo yacni kibirku qofkaan inuu gaadiid wato meena qaala laa buu yidhi maya waxaas o dhan maaha qaala fahuwa an yakuuna liaxadina midkaan inuu leeyahay miyaa asxaabun dad yajlisuuna ilayhi usoo fariisto kibirkuma waxay tahay midkaan inuu leeyahay nin laga heebaysto atbaac iyo dad fara badan leh qaala laa buu yidhi maya qaala yaa rasuul allah fama lkibru kibirku waa maxay qaala wuxuu yidhi safahu lxaqi xaqi oo laga doqonoobo xaqi oo macnaha bimacnaa laga jaahil noqdo la fududaysto safahu lxaqi istikfaafu lxaqi xaqi oo la fududaysto war ilaahay ka cabso sidaan maahan sidaana ku haboon waxaan kuuma haboona ayaa laleeyahy war waxaas naga daayi qofkii marka inuu ka santa yani xaqii loo sheegaayo inuunan u dabacsanayn oo wax yar un u arko iska fududaysanayo <clears throat> ayib wa qamsu nnaasi iyo dadka oo la yaso la xaqiro iyo dadkii oo la yasayo la xaqirayo marka xaqa isaga waa xaq cidda sheegtayna baatil ku noqon maayo xaqna ku noqon maayo sidiisuu xaq u yahay haddii laakiin aada xaqii aqbalidiisii ku miisaanto dadka oo kii aadan jeclayn hadduu xaqii sheegana aada tiraahdid war nagala tag waxaan ma rabo ood isagiina yasto ee mid xoogaa aada jeceshahay markuu xaqa ka yimaadana aada tiraa xaq sax waay waa in la raacaa sidaas maaha waa kibirkay ka mid tahay lafteeda ninkan xaqa kuu sheegaayo adiga wuxuu rabaa ha ahaado nin adiga isaga nacayb idinka dhexeeya hadduu yahay xataa xaqu waa xaq inaa aqbasho maahan inaad hebelaa wato dartiis aada xaqii iyo qofkiiba isla yasto dad dhanoo waxbartaya saas samaynayo mararka qaarna qof baa laga yaabaa uusan jeclayn ama uusan markaas ama qaladba ku jiro dhinac qalad uga jiro qofkii wax sheegayo u maqlayaa waxaa laga yaabaa inuu qofkii caayaba ama dhaajiyo ama uu wax xun ka sheego ama xaqii uu sheegayay isku dayo inuu baail yahay xaqii uu sheegayay inuu baail inuu yahay isku dayo inuu saa caddeeyo waxyaabahaas aaday khatar u yihiin isla intii hadduu sheego nin kooxdiisa uu jecel yahayna waa saxiixay buu leeyahay marka wuxuu xaq iyo baatilku dad wax ku xiran ma aha waxaan haddaad xaq u og tahay inaad u hoggaansanto ciddii doontaa ha ka yimaadaama ha sheego ayb ilaa saas laga helaayana istislaam iyo inqiyaad saxiixa maa la arkaayo adiga qofkan uma hoggaansamaysid xaqa waay waxaa u hoggaansamaysid saa ogowna qala xadaثna cabdالlahi bn maslamata qala xadaثna cabdالcaزiz can zaydi wahuwa bnu aslam can cabdillahi bni camri anahu qaala ya rasuula اllah amina اlkibri naxwahu uma dakara naxwahu xadiidkan imaam axmed baa wariyey fi lmusnad min طariiqi sulaymaana bni xarbin sida bukhaari u warinayo qala xadaثna musadadu qala xadaثna yunus yunus bn اlqasim wahuwa hiqat abu cmar alyamaamiy qala xadaثna cikrimaة bnu khalid wahuwa cikrimaة bnu khalid bn اlcaas hiqat qala samictu bna cumara can الnabiy sal ll ly slam yaquul man tacadama fi nafsihi qofkii nafsadiisa dhexdeeda iskula weynaado aw ikhtaala ama kibirtamo fii mishyatihi habsocodkiisa ku faajeertamo oo ku kibro laqiya allaha caza wajalla allow la kulmayaa wahuwa calayhi khadbaan isagoo ilaahay u caraysan yahay ninkii nafsadiisa iskala weynaado ismahadiyo oo is yidhaahdo war dadkan adaa ugu fiican banaa kuwaan maxay og yihiin qofku markuu is yidhaahdo waa jiran yahay haddii uu is yiraahdo intanoo dadkan waxaan meeshaani wax adiga kaa roon ma joogo iyo hadday qalbigaagu gasho waa khatar ayb saxaabigii muxuu yidhi cutbat bnu ghaswaan markii uu amiirka noqday kuufa iyo meelaha uu ka ahaa aniga iyo wuxuu yidhi waxaan garanaa buu yidhi sacd bnu abi waqaas inagoo toddoba toddobayno sacdna uu nagu jiro aniga iyo sacad ayaa wax aan cunto iyo ma aanan haysanin geedaha caleemahoodaan cunaynin maraan helnay dariiqa ka helnay markaasaan laba u kala goosannay aniga isagii ayaa kala qaadanay labadeennana maanta mid kastoo naga mida wuxuu yidhi magaalo weyn uu madax ka yahay hadalkaas markuu sheegay buu saxaabigii wuxuu yidhi allah waxaan ilaahay ka magangelaa buu yidhi an min an akuuna cadiiman fii nafsii wa cinda allaahi xaqiiran waxaan ilaahay ka magangelayaa aniga nafsadeyda inay ila weynaato oon isla weynaadoon aada isu yacni sidaas ahaado wa cinda allaahi xaqiiran ilaahay agtiisana mid liita aan ka ahayn adiga marka maxay tare waxaa isu aaminsan tahay wuxuu ilaahay kaa arka unbaad ayaad noqonaysaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo ayib marka wuxuu yidhi aw ikhtaala fii mishyatihi ama habsocodkiisa ku kibirtamo ayb dhulka markaa qofku soconayo inuu caadi iskaga socdaa la raba ayb hadduu qofku marka cirba taagtaagsado isagoon u dhalaninba saas oo isaga uu iska doondoonayo iska keenkeenayo madaxa kor u qaadqaadayo oo garbaha halkaas iyo halkaas uu kala geegeynayo sida dadka qaar gaalada ay u socdaan oo kale xoog aan ku jirin iyo iska doondoonayo qofkaasi wuxuu noqonayaa qof markaa yakhtaalu fii mishyatihi dadka hadda dhallinyarta wixii un dhaladaas ay ka arkaan iyay iskaga dhaqmaan macallin bahashaas ahaa guryaha bahashaas ay taallo ayagaa macallinka ah laa waalid walaa culumo walaa qof kale marka mid gaaladaas ka mid oo madow ah weliba oo dadkan iskaba xataa adduunyo fiican aan haynin yaa laga yaabaa inuu inta meesha ka fiirsado ama kuwan banooniga ciyaaro ama kuwan aflaamta iyo jilo halkaas iyo halkaas uun kibirka ku kibirtamaayo socodka ninkan markau meeshaa ka arkabayaa meesha waa sameynaya isagana waxaad arkaya marka iyagoo dariiqan sidaas dinti ugu jaran tahay habkaas u socdo ninkaas uun cagta meeshau dhiga iyay u dhigaya isagana ilaahan ka magangalna qofka haddaad gaal cagta meeshau dhiga aadna saarato siduu kuu wado un gaal naaro u socdaa meel kale uma socdo naartaas uu marka dalaq ku siinaa marka inaan lagu dayanin sideeda bataatan inaan lagu dayanin man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ku dayashaduna jacaylay ka tarjumay ogaada ma la dhihi karo jacayl ma aha jacaylay ka tarjumayn waxyaabahaas marka socodkaas qaabka daran inaan looga dayanin haddii qofku sidaa uu yeelana laqiya allaha caza wajala allow la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaan isagoo korkiisa u caraysan qala xadaثna cabdالcaزiز bn cabdالlahi wahuwa اlweysiyu an cabdالcaزiز bn can cabdالcaزiز bni mحamed wahuwa الdaraawardiyu can mحamed bni cmri can abi salamta can abi hurayrata qaal qala rasuulu الlahi sal ly slam ma stakbara man akla macahu qaadimuhu ma stakbara islama weynaanin man akala macahu qofkau la cuno qaadimuhu ninka u adeegayo ninka kuu adeegaya ama kuu shaqaynaya haddaad ama xamaaliga haddaad wax la cunto kaale soo fariisa tiraad wax la cunto qofkaa islama weynaanin warakba warakiba alximaara dameerna hadduu helo yacnii gaadiid ka dhigto koro bilaswaaqi suuqyada weliba u raaco wactaqala shaata ridana markaa intuu celiyo faxalaba halliso ridiina markaa yacni maasho ridiisa ayb markaa ninkaas islama weyna leanna hadduu isla weyn yahay intaa ma sameeyeen haddii laakiin intaa intuu sameeyo haddana xaqii uu ka santaagayo ka waran haddii labadaa oo isku darsado waa khatar waxaan ujeedaa arrinka hadduu sameeyo xaqii oo laga santaago waa kibir iyada lafteeda laakiin nin muslima oo intan sameynayo xaqa kama santaagayo qaala xadahanaa muusa bnu baxrin wahuwa almarwasiyu abu cimraan maqbuulun qala xadaثna caliy bnu hashim bn اlbarid wahuwa saduq yatashayac qala xadaثna صalixu bayaacu اlaksiyati wahuwa maqbul rawaa lahu albukhariyu fi ladab اlmufrad can jadatihi ayeydaas marka waa majhuula la garan maayo isaga laftiisa waa majhuul ninkan saalix qaalat ra'aytu caliyan cali baan arkay radia allahu canhu ishtaraa tamran timir ayuu gatay bidirhamin buu kusoo gatay faxamalahu waa soo qaatay fii milxafatihi go-iisa ayuu kusoo shubtay timirtii markaasuu tunka soo saartay faqultu lahu waxaan ku yidhi o qaala lahu rajulun ama nin baa wuxuu yidhi axmilu canka yaa amiira almu'miniin anaa kaa qaadaya keen qaala laa buu yidhi maya abulciyaali ilmaha aabahooda axaqu ku xaqnimo badan an yaxmila alaabtan ugu wado inuu qaado ninka ilmaha dhalay baa ku habboon inuu alaabtiisa u qaato oo ilmihiisa u wato cuntada u ah ayb xadiidkan markaa de sanadkiisa waxaa ku jira saalix iyo jaddadaas labaduna waa majhuulaan isaga macnihiisa oo marfuuca jiro waana mawduuc sheekh ilalbanina silsila alxaadiidi daciifa ayuu aada ugaga hadlay eh, mawduucnimadiisa eh, xadiidka sideetan iyo sagaalaad qala xadaanaa cumaru qala xadaanaa abi wahuwa xafs bnu ghiyaas waaye aabbahaas qala xadaanaa alacmash qala xadaanaa abu isxaaq can abi muslimin alaqar anahu xadaahu can abi saciidin alkhudriyi abi hurayrata can اnabiy sal l slama can illahi caza wajala nebigana allow ka warina alcizu izaarii cizigu iyo sharafku izaarii weeyaan waa hoosguntigayga walkibriyaau ridaa-i kibriyaha iyo isla weyninkuna ridaa-i waayo go-yga korow ayb faman naazacanii bishayin qofkii wax igula doodo minhumaa labadooda cadabtuhu waan cadaabayaa marka go-a iyo macawista iyo sife may rabbi u noqonee maya lianna go-a iyo macawistu shay oo maahan yacni waa munfasil can illaahi wax alla ka soocan ayb idaafada marka yacni uu tilmaamayo lahaansho unbaa laga faa'iidaa sida adiga maradan macawista kugu jirto iyo shaatigan kugu jiro adiga aada u leedahay iyo adiga marka waxaa lagugu soo dhaweynayaa dihnigaagaa loogu soo dhaweynayaa allah subxaanahu watacaala sifada ciziga iyo kibriyahana isagaa iskale cid kaloo leh ma jirto ninkii marka la sheegtaa waa nin marada kugu qabsaday oo kale manaa ku jira meeshaa saas un weeyaan amaa yacni macawis iyo yacni go- kore iyo wax sifo ilaahay uga dhigay ma jiraan ayb maxaa yeelay waana shay waxa weeyaan baa-in can illaahi ama munfasil canhu wax alla ka soocan waay ayb idaafada marka uu isu idaafeynaya ma noqonayso idaafatu sifatin ma noqonayso izaariida iyo kibriyaa-i iyo waxaan ujeedaa ridaaiida ida izaari iyo ridaa faman naazacanii bishayin minhumaa qofkii ugula dooda cadabtuhu waan cadaabayaa marka labadan sifa iska leh marka kibirka dunuubta wuxuu ka mid yahay la yidhaha adunuub lmalikiya waa dunuub boqoreedka boqor allaha boqorka wixiisa oo lagu qabsado dunuubta sidaasaa waxaa la yidhaha dunuub malikiya boqornimadii allah usoo dhigatay adiga markaasna waa dunuub aad u daran waa ka daran tahay dunuubta kale iyagaa ugu daran dunuubta shirkiguna noocaas waayo leanna qofku markuu shirki sameynaya wixii ilaahay lahaabuu cid kale la siinaya alla isaga keliya uu lahaabuu cid kale ku wareejinaya ama isagii baaba sheeganaya waxaasoo dhan marka waa khatar qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qala xadahanaa ismaaciil qala xadaanii abu rawaxata yaziid bnu ayham huwa maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad can اlhaytm bni malikin الطaa'iy huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad ayضa qaala samictu nucmaana bna bashiiri yaqulu clى lmimbari isagoo dhahaya mimbarka korkiisaan maqlay ina lishayطaani shayطaanku wuxuu leeyahay masaaliyan ama masaaliya ayuu leeyahay ina lishaydaani shaydaanku masaaliya ayuu leeyahay shabaag masaalidu marka waxay tahay shabaagta badda badda iyo loo dhigto malayga uu soo galo lagu dabto dabinno ayuu leeyahay ayb waa jamcu mislaat mislaat ayaa la yidhaha waxa lagu dabto aalada marka ama baalka eh, dabinka ama ama ama ama shabaagtoo kale ah yaa waxaa la yidhaahdaa mislaah masaaliya waayo marka saasaa fiican lianna waa mafaacila waa inuu noqdaa yansarif ina lishayطaani masaaliyan ayuu ii dhigay waa iska suuragal iyadana lilmunaasaba wa fukuuqan ayuu dhihi doonaa fukuuqanta u munaasabeyna ayb ina lishayaani shaydaanku wuxuu leeyahay masaaliya dabino oo dadka u dhigto wa fuquuqan maqaalimo ayuu leeyahay nacam fuquuq iyadana waa jamcu lfakhi waa aalad lagu ugaarto maqaalintoo kale manaa maqaalinta waa mafhuum soo maha ya maqaalin aaladda lagu dabto waxa waaya malayga hilibkay wax la gelsho wax loo geliyaa halkana oo ka qabsanaa badda u ku tuuranaa maqaalinaan leeraana waayahay ama fakhiga waxaa weeyaan uun isaga lafteeda tan unbay la macnota waa un dabin wax lagu dabto oo ama shabaab ina masaaliya shayطaani shaydaanka masaalidiisu dabinadiisa wa fuquuqahu iyo maqaalimihiisa albataru waa kibir iyo qooq lagu kibro biancum illahi ilaahay nicamkiisa nicmadii alle in lagu kibro wy waa dabin shaydaan nicmada alle marka inaa alle ugu shukriso ilaahay u tawaaducdo ku caabudaa loogu talagalay maal markii ilaahay ku siiyo awood marka lagu siiyo dhulka haddaan lagaa joogi karin waa dhib oo awooddii aadan isticmaa meel fiican ku isticmaalaynin maalkii ku isticmaali maysid caafimaadkii wax fiican kuma isticmaalaysid wax xun un keliya waa shaydaan dabinkiis marka waalfaqru iyo faan bicadaa'i illaahi lagu faano ilaahay wuxuu ku siiyey un inaad faan unbisku faanto marka see noqonaysaa matalan qofka ilaahay cilmiyuu u siinayaa maal buu siinayaa owlaada ilaahay siinaya waa dadka ugu faanaya waalkibriyaau calaa cibaadi illaahi iyo in lagu kibriyo ilaahay addoommadiisa korkooda watibaacu alhawaa iyo hawo oo layska raaco sharci la-aan sharci ma ma la raacayo fii gayri daati illaahi ilaahay daatadiisa keyrkeed dhexdeed lagu raaco hawo ayb qaala marka xadiidkanna waa sanadkiisu waa xasan mawquufan waana mawquuf qala xadaثna عaliyu qala xadaثna sufyaan عaliي bn cabd الlahi waa almadini qala xadaثna sufyaan can abi الzinaad can اlأcraj sufyaankuna waa ibn cuyayna طbعا can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal اxtajat اljanaةu wالnaaru jannadii naartii baa doodeen waqaala sufyaanu ayضa اkhtasamat اljanaةu wالnaar jannadii naar ayaa doodeen marka jannadiina waa abuuran tahay naartiina waa abuuran tahay marba hadday doodeen qaalat innaaru naartii waxay tidhi yalijuni ljabbaaruuna kuwa dad qasbida badan oo dhibka badan baa igelayaan wayalijuni lmutakabbiruun kuwa isla waaweyn baa igelaya marka halkan waa maxalu shaahidka <coughs> wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tidhi yalijuni ducafaau kuwa taagta daran baa igelaya dadka ducafado taagta daran wayalijuni lfuqaraau fuqaradana way gelayaan dadkan waxba haysan jannada iyagaa u badan leanna dadkan fuqarada wax iyaga ka hor istaago badanaa xaqa male maal ka hor istaagayo ilaalinayaan male madaxtinimo ay ilaalinayaan isleeyihiin war haddii xaqan meesha yimaado ama madaxtinimadii la waayaa ma jirto ninkaasoo iska toosan yahay ninkan kale laakiin madaxtinimuu ilaalinayaa kan maalkiibuu ilaalinayaa waxay keenaya marka mararka qaar xaqiiba inuu khilaafo dadka atbaacda rusushuna badanaa waxay ahaan jireen dadkaas maa naraaka ilaa bashara milana wamaa naraaka itabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ra'yi waatay dhahayaan jannadiina sidaasay tiri qaala allahu tabaaraka watacaala tacaala liljannati alla jannadii wuxuu ku yidhi anti raxmatii naxariistaydaa tahay arxamu biki man ashaa ciddaan doonan kugu naxariisanaya uma qaala linnaari naartiiba wuxuu ku yidhi anti cadaabii baa tahay ucadibu biki man ashaa waxaan kugu cadaabayaa ciddaan doono walikulli waaxidatin mid kastaa minkumaa labadiina ahna mil-uhaa buuxinteeda ayuu leeyahay qaala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa maxamed bnu lfudayl maxamed bnu lfadl ayaa ii dhigan laakiin bacdi nusakh fudayl bay qorayaan moxamed ibnu fudaylna waay ninkan ibni ghaswan qaala xadathana alwaliid bnu jumeyc huwa waliid alwaliid bnu cabdillaahi bni jumeyc aلzuhri saduqun yahib can abi salamata bni cabdiraxmaan qaala lam yakun asxaabu rasuuli illahi sal l slam asxaabta nebigu ma aynan ahayn mutaxaziqiina kuwo iyaga dhan isku urursan ibnulahir wuxuu yidhi mutaxaziqiina ay munqabidiina mujtamiciina dad markaa iyaga dhan ba yacni aan nashaad lahayn maahano wax iyaga dhan dansanoo isku urursan maynan ahayn oo waxaa la yidhaahdaa waqiila liljamaacati jamaacada waxaa la yidhaahdaa xazaqa xazaqatun xazaqatun waxaa loo yidhi lindimaami bacdihim ilaa bacdin laa mutamaawitiina kuwa dhinsanna ma aynan ahayn kuwa marka isku urursanna ma ahayn wax dhinsan oo yacni dad aan xaraka iyo dhaqdhaqaaq aan lahaynna ma aynan ahayn yacnii dad xirxiranna ma ahayn dad aan dhaqdhaqaaq iyo lahayn oo mutamaawitiina ma aynan ahayn wa kaanuu waxay ahaayeen yatanaashaduuna shicra gabayay tirin jireen fii majaalisihim meelaha majaalistooda iyo gabayay ku tirin jireen gabay nuxur leh dabcan wayadkuruuna amra jaahiliyatihim jaahiliyadii taariikhdeedii iyo waxaa xaalkoodu sow ahaan jiray iyana waa ka sheekaysan jireen yacni dad oo xirxiran maynan ahayn wa dad sheekaynayo waxay ahaayeen furfuran faidaa uriida axadu minhum qof iyaga ka mida haddii la doono calaa shayin shay oo min amri illaahi ilaahay amarkiisa markii laga doono daarat xamaaliiqu caynayhi labadiisa indhood madowgooda waa wareegsanaya kaannahu majnuunun qof yacnii waxaad moodeysaa marka yacnii kacsan oo isaga dhanba marka yacnii eh, aad u caraysan ayaad moodeysaa qofku markuu xanaaqsan yahay eh, iyo marka iyo majnuunku waa isshabahayaan macnuu marka waxay tahay qof ka xanaaqsani qof hurdaaya maaha waa indhihiis waa taagan yihiin yani marka macnuhu wuxuu yahay saxaabadu haddii amar alle uu yimaado waa taagnaayeenoo dad soo jeeday ahaayeen alxamaaliiq batinu ljfaan weeyaan waaxiduhaa ximlaaq ayaa la yidhaahdaa sidaas buu ayuu yi azaahir fi macaani kalimaati اnnaas ibn lambari kitaab laba mujalada azaahir fi macaani kalimaati اnnaas si halkaasoo kaleu sheegay qofka marka inuunan qof dansanna noqonin qof isaga dhan xirxiranna inuunan noqonin qof kaftami karo oo yacni furfuran inuu yahay markay jiddiye iyo dhab ay timaadana dhabta inuu qaabili karo saxaabada dabeecadahaasaa lagu tilmaamay saxaabada marka dabeecadahaas ay lahayd xamaaliiq waxaa kaloo lagu sheegaa isha caddaanteeda iyo waxaa kaloo la yidhaahdaa ishu labada gal ee isha isha labadeedan gal waxa ku jiro gudaheeda ayaa xamaaliiq la yihahda marka macnuhu waxay tahay marka amar a la yimaado indhahoodu saas ma iskugu xirnayn ee galkay indhaha ka qaadayeen galka ayay indhaha wac siinayeen inay faydayeen kaanahu majnuunu baad moodeysaa majnuunkuna de qofku qofka caraysan oo kale maana saas oo kale ilaa majnuun isaga naqsi iyo waxbaa ku jiro hadda junuunka iyo xaggiisa looga shabihi maayo nacam ayb ninkii marka markay carabtu is ammaanayaan oo geesinimo iyo dhab dhab ay joogto waa isku ammaanaan oo ninkii wuxuu yidhi axlaamunaa tazinu ljibaala razaanatan watakhaalunaa jinnan idaa maa najhalu waxaad noo malaynaysaa buu yidhi jinni idaa maa najhal haddii aan gar daroonayno oo aan qolo iska dhicinayno jin ayaad noo malaynaysaa waa isku ammaani jireen waxaas marka kaanahu majnuunun marka markuu leeyahay yacni qof aan dheel dheel agtiisa oolin waayey saas oo kale y macnuhu uu yahay qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa xadiidkan marka xasan weeyaan sanadkiisa marka waxay kutusaa marka wa kaanuu yatanaashaduuna shicra iyo wayadkuruuna amra jaahiliya kibir la-aanay ahaayeen qala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa cabdlwahaab huwa ibn cabdilmajid aلthaqafiyu qala xadaثna hishaamu can muxamedi can abi hurayra ana rajula ata nabiya sal ly slam nin baa nebiga u yimid wakana jamiila nin qurux badan buu ahaa faqaala wuxuu yihi xubiba ilaya اljamaal anuu quruxdaa la ijeclaysiiyey ee xaragada wa ucdiitu maa taraa waxaan aad arkaysana waa laysiiyey xataa maa uxibu ilaa aanan jeclaanaynin an yafuuqanii axadun qof inuu iiga sarreeya ma jecli xaragada iyo quruxda imaa qaala wuxuu yidhi bishiraaki naclin kab suunkeed wax la eg qof inuu igaga sarreeyo ma ogoli wa imaa qaala bishiscin axmara suun guduudan alkibru daaka oo kaas kibir miya rasuul allow qaala laa maya buu yidhi walaakina alkibra kibirku man batara alxaqa xaqa qofkii ka qooqo way oo ka kibro ka santaago wagamita annaasa dadkana xaqiro ya ayb qala xadaثna mحamed bnu slaam xadiidkan abu dawuud baa kitaab libaas kusoo saara kan qala xadaثna mحamed bnu slaam qala akbarana cabdالlahi bn اlmubaarak can mxamed bni cajlan can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi can الnabiy sal ll ly slam qaal yuxsharu lmutakabiruuna kuwa isla weyn waa lasoo kulmiyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha amhaala adarri iyagoo dhuuricasada oo kale ah fii suurati rijaali niman suuradoodna leh muuqaalkii nin buu ka yahay laakiin dhuuricasuu la egyahay waa la yarayna ayb waxaa lagula mucaamilayaa marka iyaga waxay iska dhigdhigi jireen cagsigeeda yaqshaahum dullu dulli baa daboolaya min kulli makaanin meel kastuu ka daboolayaa yusaaquuna waa la kaxaynayaa ilaa sijnin ayaa loo kaxaynaya sijni xabsi min jahannama jahannama ahaaday xaggeeda ka ahaaday yusamaa lagu magacaabo buulas la yidhaahdo buulas marka min aliblaas ayaa laga keenay baa la yidhiyo quus waay qofkii marka meeshaa la geliyay walciyaadu billah waa qof quustay tacluuhum waxaa ka sara maraysa naaru lanyaari naaraha naarteeda wa wayusqowna waana la waraabinayaa min cusaarati ahli nnaar ahlu naarka dhacaankooda dhacaankooda wasaqda ahlu naarka iyo dhacaankoodaa la waraabiyaa diinati alkhabaal ayaa laga waraabinayaa diinati alkhabaal diinatu lkhabaalna nebigu wuxuu ku fasiray carunka ahlu naarka hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed